bismillaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo toddobaad oo suuratu alanfaal ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeennu aadihii ugu dambeeyey waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu kuwa soo khidhaabay dadka mu'miniinta oo alla wuxuu soo yidhi subxaanahu watacaala ilaahay iyo rasuulkiisa kuwa rumeeyeenow markii aad la kulantaan buu dhah ilaahay kuwa kufriyey ayaga oo kulansan oo aad iyo aad u fara badan dabada ha u jeedinaw dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala labada ha u jeedina qofkii maalintaasoo dha ilaahay dabadiisa u jeediya oo gaaladae muslimiinta ay kulmaayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ilaa inuu yahay mooyaane mid u baqabeenlaynaayo dagaal oo waxa weeye carar tusinaayo asagoo markaasi xiilaysanaayo xiilo dagaal u baxaayo ambase waxa weeye jamaaco kalentood xoojinaaya qofkii aan sidaas ahayn oo gaalada ka jeestay dha ilaahay waxa uu la laabtay caro oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay ma'wihiisuna waa jahannamow dha ilaahay wa bi'sa almasiirow dha ilaahay meel ahaada ayaana baasboo taasaa baasmo waxaana casharkeenna hore uga soo warannay aayaddan in markaasi lagu khasisay markii waxa weeye gaaladu aysan noodada badnaynin licsan weeye haddii waxa weeye lexfayn ay kaaga badan tahay qofku waxa weeye inuu ka cararo way u bannaan tahay oo gaaladii saddex hadday gaaraan qofka muslimkaa waa ka carari karaa inuusan ka cararin ou la dagaalo ayaa uga khayr badanna waa taan horuu soo maraynay marka dagaalkii beder ayaynu ku dhex jirnay aayadda aynu meeshaan ka gelayno ayaa waxay soo degtay baa la yidhi muslimiintu marka ay faaneen markii ay ka soo laabteen kabacdi bacdi beder ayay faaneen baa layidhi oo waxaa la yidhi ninka ayaga ka mid aha wuxuu dhahayay anaa qataltu kada anaa asartu kada sidaas ayuu dhahayay anigu waxaan dilay intaasaan dilay intaasaan qafaashay markaasaa ilaahay wuxuu barayaa adabta ayuu barayaa oo ilaahay wuxuu leeyay falam taqtuluuhum uu leey ilaahay marka waxaa loo baahan yahay wax kasta oo la sameeyo in ilaahay subxaanahu watacaala loo celiyo khayr hadduu soo xasilo in markaasi anaa yeelay anaa yeelay an markaasi waxaa weeye aan laysku soo ballaarinoo adagta ayaa loo baahan yahay in wax walba ilaahay subxaanau watacaala xaggiisa ay ka suurto galaane ilaahay loo celiyo amuurta markaasuu dhahay alla subxaanau watacaala falam taqtuluuhu ma aydaan dilina kufaartow dha ilahay muminiinow falam taqtuluu ma aydaan dilina kufaar ayuu dhah ilaahay falam taqtuluu ma aydaan dilina hum kufaarta ayuu dhah ilaahay oo beder quwadiina kulama dilina walaakin allaaha alla ayaa qatalahum dilay ilaahay ayaa xaqiiqada dilay oo allah idinkaga gargaaray rasuulkana ilaahay wuxuu yihi wamaa ramayta ma aadan gelin geydka muxamedkaahow acyunalqoom ma aadan gelin id waktu ramayta aad gentow dhah ilaahay walaakin allaah alla ayaa ramaa genay marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaan hore usoo marnay qablo oo markaasi caraa inuu qaaday oo markaasi waxaa weeye kufaarta uu ku firdhiyey ee mid walba waxaa weeye indhaha ina ka gashay ilaahay subxaana wa tacaala sidaas uu kula riday marka hadda markii muuminiinta arrintaasi laga celiyey ayaa rasuulkana calayhi salaatusalaam waxaa la leeyahay sidaasoo kalantood ayaa loogu darayaa si waxa weeye adabtay usii weynaato mar haddii rasuulkiiba la leeyahay calayhi salaatusalaam adigu ma aadan genin laakiin annaga ayaa gennay ilaahay uu leeyahay hadda waxa weeye mu'miniintuna inaysan wax dilin oo ilaahay isagu wax dilay min baabi owla ayay ka taala marka waxaa la ysku barayaa aayaddatan odabta ayaa la ysku barayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala falam taqtuluuhu ma aydaan dilina mu'miniina oo mushrikiinta walaakina allaaha alla ayaa ka qatalahum dilay binasrihi iyaakum weeye markii alla idinkaga gargaaray wamaa ramayta ma aadan gelnay ilaahay sayidka maxamedka ahow acyunal qoomi weeye qoomka indhahooda id wakti ramayta aad gintay ood quruurixii aad ku tuurtay safka oo maaragtay ah caradaha aad ku firdhisay maxaa yeele waxaa laga wadaa lianna kafan min alxasa laa yemla'u cuyuuna aljeyshi alkasiir biramyati basharin weeye maxaa yeele cankoob oo carro ah ma buuxinaysaa la leeyahay jeysh fara badan oo lagu tuuro qof bashar oo bani aadama gacantiisa walaha u ka tuuray ma buuxin karto laakiin waxaa weeye amuur ilaahay subxaanahu watacaala uu watay oo mucjiso ah ayaa meeshaas ka jirtay waxaana weeye rasuulka calayhi salaatu salaam ayaa mucjiso looga dhigaayey oo waxay kamid tahay mucjisaadka rasuulka calayhi salaatusalaam oo markaasi laga sheekeeyo marka haddee mucjisaadka laga sheekeeyo kamid mid tahayo ilaahu amaa binicmat rabbika faxadiis ayuu dhah markaasuu dheh ilaahay walaakin allah alla ayaa ramaa genay oo xaqiiqada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa genay waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasanan waxaa lagu cadfaayaa shay oo waxa weeye amarka ay ku tacalluqaysaa oo ka horeeya weeye ee waxaa la leeyahay facala daalika arrinkaas alla waa falay gaalada hasiimada ku dhacday liyakhara alkaafiriina kaafiriinta alla inuu qahro iyo waliyubliya almu'miniina mu'miniinta inuu u nimceeyo minhu isaga xaggiisa balaa'an nimcayn xasana oo wanaagsan hadda gaaladu hasiima inay ku dhacdaa ilaahi nooga soo warramay mu'miniintana ilaahay subxaanahu watacaala nasr uu siiyey markaasuu alla wuxuu leeyahay subxaana wa facala daalika arrinkaas lasoo sheegay alla waa falay liyaqhara alkaafiriina gaalada inuu qahro iyo waliyubniya almu'miniina mu'miniinta inuu u nimceeyo minhu isaga xaggiisa balaa'a nimcayn hadda iblahan waxaa weeye waa incaam weeye amba waxaa weeye waa cadiyo weeye xasana oo wanaagsan taasoo waxaa weeye qaniimadii ah in allaha allow dhah ilaahi subxaanau watacaala samiicun allee maqlaayo weeye aqwaashooda mu'miniinta caliimun allee ka cilmila weeye axwaashooda ina allaha allow dhah ilaahi subxaanau watacaala samiicun allihu maqlaayo weeye aqwaashooda caliimun allihu ku cilmiga weeye axwaashoodaw dhah ilaahi daalikum kii naasow dha ilaahay oo iblahaahu xaqun isuu qadiro waa mid xaqahow dha ilaahay oo markaasi daalikum taaminal mubtada laga dhigo khabarkii maxduuf laga dhigo daalikum kii naas la soo sheegow dha ilaahay nimcadaas iyo cadiyadaas alla idin siiyey oo waxa weeye qaniimadii ay ka mid tahay xaqun waa mid xaqa hoos sugan saa iska suu qadir waa mid xaqa hoos suganow ilaahay wa anna allaaha allane muuhinu mid la ciifinaayo weeye kaydil kaafiriina kaafiriinta dhagartoodane ilaahay subxaanau watacaala waa la ciifinayaa daalikum kii naasowdha ilaahay daalikumul iblaa' weeye xaqun ayaa suu qadirisaan horuu soo sheegnay wa anna allaaha muuhilu kaydil kaafiriinana waxaa banaan baa la yidhi in lagu cadfo weeye daarikum lagu cadfo oo markaasi ay ahaato fii maxalli rafcin bilibtidaa'i weeye khabarkiina maxduuf ou noqdo iidani macnaha waxa weeye daalikum aliblaa'u lilmu'miniina xaqun wa tawhiinu lkaafiriina xaqun saas la yidhahdo waxaa kaloo banaan daalikum ana laha muwahinun in la yidhaahdo oo wowda markaasi la kordhigo weeye haadana la shido lana tanwiiniyo weeye nuunta weeye marka kaydadaasna waxaa weeye la nasbiyo weye cala almafcuuliyati lagu nasbiyo weye waxaa kaloo la akriyaa bisukuunil waa weye iyo watakfiifilhaa'i marka intaasba waa la yidhaahdo waxaa weeye saddex qiro ayaa ku jirta oo oo sabciye ah ilaahay wuxu yuri subxaanau watacaala wa anna allaaha alle muuhinu mid la inuu yahay kaydil kaafiriina kaafiriinta dhagartoodana xaqun ciidina usoo qadiro waa mid xaqahun ilaahay daalikum kiinaasoo iblaha hawdha ilaahay ilaahay subxaanau watacaalaa cadiyadaasoo idin siiyey iyo nimcayntaas idiin nimceeyo mu'miniinow xaqun usoo qadaro khabarka dhig waa mid xaqa wa annallaaha alle muuhinu mid la ciifinaayo inuu yahay kaydil kaafiriina kaafiriinta dhagartoodane xaqun ayagana usoo qadaro khabarka saas ugaga dhig waa mid xaqa weeye oo wax sugana weeye haddii kalentoodu annallaaha alle muwahinun mid la iifina weysay dalkaafiriina kaafiriinta kaydkooda in tastaftixuu haddii aad furis dalabteen odh ilaahay ayuhal kufaar weeye in tastaftixuu haddaad furis dalabteen odh ilaahay faqad xaqeeqee jaa'akum alfatxu fatxigi waa idin yimiday wa in tantahuu haddaad ka joogsataan kufrigowdha ilaahay xarbiga rasuulka aad ku haysaan huwa kaasu khayrun lakum mid idin khayra weeye wa in taciiduu haddaad u noqotaan dagaalka rasuulka calayhi salaatusalaam aad ku haysaane nacud annaguna waa u naqanaynaa inaan idinkaga gargaarno walan tuqniya mana ka daaficayso cankum xaggiina fi'atukum jamaacadiinu shay-an shay idinka daafici mayso walow kasabad haba badato wa in allaaha allana maca almu'miniina mu'miniinta micigooda ayuu ahaaday bilcawni wa nasri ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala in tastaftixuu ayuu dha ilaahay in tastaftixuu ayuha alkufaar weeye shaqaadkan wuxuu ku dhacayeedu markaas ahlumakka weeye waana calaa sabiili tahaakum weeye maxaa yeela nimanka halaagu oo ku dhacay oo dagaalkii beder halaagu oo kula dhacay waa ayagaa layidhi fadxigana waxaa weeye ayaga qeyrkoodaa helayoo waxaa helay mu'miniinta ayaa helay marka ilaahay wuxu uhi subxaana watacaala in tastaftixuu haddii aad furis dalabteen ayuha alkifaar weeye fadligu lfatxa weeye macnaha waxaa laga wadaa ayalqalla weeye qalo haddii aad dalabteen weeye maxaa yeele dagaalkii bidar markii lasoo aadaayey ayaa ninkaa abujahal la yidhaahdo wuxuu dhahay baa layidhi allaahumma ayunaa kaana aqdacu liraximi wa ataanaa bimaa laa naxrifu faaaxinhulcadaawata ayuu dhahay faaxinhuladaata maya faaxinhulghadaata ayuu dhahay macnaha oo ka wado ilaahu halaag abujahalaa wuxuu dhahay baa layidhi markii dagaalka loo soo socday asagoo iska dhigaayo nin ahlulxaqa inuu yahay iyo rag kalenta waa xataa qurayshaa layidhi markay doonayeen dhowr inay soo aadaan ayay waxay qabsadeenaa layidhi isku dhejiyeen kacbada jiirasheeda isku dhegeenaa layidhi markaasay waxyaabaha anay ku ducayseen oo beentaas waxay yidhaahdeen baa layidhi ilaahayow annaga iyo moxamed qofkii goynimo badan oo haddana la yimiday waxaanan garanaynin biri haddii dagaalka laysugu tago laan xuquuqa daasay yidhaahdeen biri ilaahu halaagay yihankaas marka waxay dalbeen qofkii markaasi qaraabagoy ah oo waxaan la aqoonin la yimiday oo ahlulbaatila in dagaalka bedel lagu halaago marka ayagu waxay markaas la ahaadeen in rasuulka calayhi salaatusalaam uu sidaas yahay marka cadaabkii ayaga ayuu ku dhacay maxaa yeele waxaas ayaga ahaayeen ayaga ayay ahaayeen weye markaasaa ilaahi wuxuu leeyahay in tastafsixuu haddii aad furis dalabteen oo waxa weeye addoonteen waxa weeye qalo in la xugmiyo oo loo xugmiyo halaag waxa weeye qofkii markaasi ahlulbaadila in tastabsiguu haddaad furus dalabteen faqad xaqiiqaha jaa'akum waa idiin yimiday alfatxu fatxigi waa idiin yimiday alqalaa weeye qalihii weeye xugunkii oo bihalaaki man huwa kadaalika weeye qofkii sidaasa in la halaaga ah kaasina waxa weeye abujaal iyo intii nicigiisa la dilay weeye duuna nabiyi wlmuminiina duuna nabiyi sal allahu alayh wasalam walmuminiina oo haddaad tidhaahdeen birifatxi allahaan siiyo qofki sidaas ah oo allaha halaago waan dhaxayaa low idinkoona idinku dhacay in tastabsixuu haddaad furus dalabteen tadlubu lfatxa weeye alla haddaad dalabteen weeye in la xugmiyo oo halaag lagu xugmiyo qofkii waxaa weeye qaraabagoya oo waxaan la aqoonin la yimiday oo baadi la yimiday faqad xaqeeqa jaacakum alfatxu fadxigii qalluhu waa idin yidhi oo waa midkaas macnaha idinku idinka idinku dhacaa leeyihi wain tantahuu haddii aad joogsataan ow ilaahay oo kufriga iyo xarbada rasuulka calayhi salaatusalaam iyo mu'miniinta aad ku haysaan haddaad ka joogsatiin ow ilaahay fa huwa khayrun lakum idin khayr ow ilaahay kaasaa idin khayra wain tacuuduu haddaad u noqotaan dagaalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam nacud annaguna waan u laabanaynaa ow ilaahay inaan idinkaga gargaarin wain taciiduu haddaad u noqotiinow dha ilaahay annaguna waa u noqonayna annaguna waa u walan tugniya mana ka daafacayso cankum haggiina fi'atukum jamaacadiinaan jamaacadiinaan tirada badanne oo aad ku faanaysaan shay an shay idinka daafic mayso waxba idin tari mayso wudha ilaahay waxaan faraha badanna oo isku bahaysateen oo xaaraanta ah waxba idin tari mayso maxaayale isbahaysa xaaraan waxba tari maayo walow kaseed haba badato wa in allaaha allow dha ilaahay maca almu'miniina mu'miniinta micigoodu ilahay subxaana watacaala mu'miniinta ula jiraa ha badnaadaan haka yaraadaan laakiin waxaa weeye dad ahlulbaatila alla lama jiro yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow adiicullaaha alla adeecow dha ilaahay warasuulow rasuulkiisana adeeca walaa tawallow ha jeesana canhu canillaahi ama rasuulka wal xaal antum idinkuna tasmacuuna aad maqlaysaan qur-aanka iyo mawaacida meeshaan waxaa ilaahay subxaana wa mu'miniinta ayuu la khidaabayaa waxaana ilaahay subxaana wa tacaala uu amrayaa daacada alle iyo rasuulkiisa inay daa'imaan oo waxa weeye ilaahay rasuulkiisa daacadooda aysan ka jeesanin maxaa yeele waxaa la leeyahay haddii waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa adeecdaan ciddi ayaa filaysiin oo masalan masii'ad beder oo hesheen oo kaleentood yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow adiicullaaha alla adeeca u ilaahay ilaahay raac weeye rasuulow warasuulow rasuulkiisaa adeeco raaca waa tawallowha jeesana canhu canillaahi weeye bimukhaalafati amrii amarka ilaahay oo la khilaafo ama lamiirka nabiga loo celiyo maxaa yeele ilaahay woo la raaco waa rasuulka oo la raacay ilaahay yoo la beeniyena rasuulkoo la beeniyo weeye haddii rasuulka la raacna alla la raaco weeye rasuulka qofkii beeniye asagoo alla beeniyo weeye markaasuu dhah ilaahay ha u dheh ilaahay oo nabiga iyo rasuul ilaahi iyo rasuulkiisa daacadood ha ka jiisana wal xaal antum idinkuna tasmacuuna aad maqlaysiin ood qur-aankii mawaacidiisii aad maqlaysaan ah, aad maqlaysiin weye maxaa yeele qof ilaahay qur-aankiisa maqlaayo ilaahay rasuulkiisa daacadooda ka jiisan maayo haddii ou u dhegaysto simaaca qabuulin weeye oo ina maqlo haddana aqbalo weeye walaa takuunuu ha ahaaninow dha ilaahay kaladiina kuwii oo kaleentood qaaluu yidhaahdeen samicnaa waanu maqalnay wlxaal hum iyaguna laa yasmacuuna aysan maqal qoladaasoo kale ha naqana qoladaas waxaa hadda koor soo marnay meelo badan oo yahuud bay ahaayeen walaa takuunuu ha ahaanin iyo munaafiqiintay ahaayeen kaladiina kuwii oo kaleentood qaaluu yidhaahdeen samicnaa waanu maqalnay walxaal hum ayaguna laa yasmacuuna aysan maqal oo simaaca tadaburin waticaadin aysan u maqal waa munaafiqiinta ama waa mushrikiinta ama waa yahuud weeye ina shara dawaabi daabadayaalo tan ugu sharta badane cinda allaahi ilaahi agtiisa assumu waa midka maqalka la owdha ilaahay albukmu oo afka la alladiina kuwa weeye laa yacqiluuna aan garanayn udha ilaahay shay ilahi wuxuu idhi inna shara dawaabi aayaddaa intaanan macnaheeda u gelin waxay ku soo degtay niman kooxa oo kamid ah niman la yidhaahdo bani cabdidaar weeye bani cabdidaar ibnu qusay nimankaanu waxay dhihi jireen baa layidhi naxnu sumun bukmun waxaan nahay dad oo oo dhigalla oo asla ayaan nahay waxaana markaasi ka dhigallanahay haddana waanu indhala'nahay waxay dhihi jireen naxnu sumun bukmun cumminay waanu dhigalla'nahay waan afla'nahay waan indhala'nahay amaa jaa bihi maxamed wey wuxuu maxamed uu la yimidi waana ka dhigalla'nahay waa ka afla'nahay waa ka maaratayaa maqalla'nahay waa ka indhala'nahay markaas waxay raaceen baa layidhi abiijahal ayay raaceen maalintii dagaalkii beder uu soo aadaayey ayagoo calanka dagaalka soo qaatay oo inay la dagaalamaan doonaayo rasuulka calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisa ay beder kula dagaalamaan marka waxaa la dhammaantood waa la laayaa layidhi nimankii waxa weeye sidaas yidhaahdeen oo saas dhihi jiray dagaalkii bederna u soo baxay oo siyirtaa isu aaday dhammaantood meeshii kula edanaa layidhi wax ka islaamana ma jiraan baa layidhi ilaa laba nin mooyaane nin la dhihi jira muscab ibnu cumayr iyo maaragtay sabiib ibnu xarmalata labadaasna maa ka islaamkaa la sheegaalayi marka ilaahay wuxuu ku shabahayaa sharu dawaab ayuu ilaahay ku shabahayaa dawaabtu waxaa weeye luqada maadaba calaa wati arni yaa layidhaah arlada dusheeda wixii ku tukada caaqilan ow kayrahu ama caaqil ha ahaado ama kayrkiisa ahaado xagga curfigana waxay khaas ku taha fardaha iyo baqlaha iyo dameerada ayay caam ku taha layidhi aandhihilahay khaas ku tahay aayadda marka waxaa ku sugan baa layidhi gaayatu dami lahum weye caynidda ugu dambaysa in la caayo liannahum asharu min alkalbi waalkhinziir walxamiir maxaa yeele waxay ka shar badan yihiin eyga iyo doofaarka iyo dameerka ay ku sidiisa maxaa yeele bani aadamku sidiisaba mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala takaaliifta uu saaray uusan qaadin ousan noqonin qof ilaahay addoonkiisa oo alle u hoggaansan wax kasta ayuu ka liidanayaa markaasuu alla wuxuu yidhi ina shara dawaabiyow dha ilaahay gaabadayaalo kan ugu sharta badanne cindallaahi ilaahi agtiisa assumu ayuu dha ilaahay waa midka maqalka la' leh almuqmu oo afka la' assumu can simaaci ilxaq weeye xaqa maqalkiisa ayuu waxa weeye ayuu maaragtay waa ka dhiga la'yahay wuxuu ka af la' yahay inuu xaqa ku dhawaaqo xaq dooni maayo alladiina kuwa weyow dha ilaahay laa yacqiluuna aanan garanaynin waxba aan garanaynin walow goorow dha ilaahay calimallaahu alla uu ku ogaalahay fiihim ayaga khayran khayr haddii ilaahay silaax uu ku ogaalahay xaqa markaas inay dhegaystaan la asmacahum ilaahay waa maqashii lahay marka leedahan xarfu imtinaac lwujuud weeye ilaahay subxaana wa tacaala khayrowsan ku ogsoonin weeye alla wuxuu yidhi markaa subxaana wa tacaala walow goorow dheh ilaahay calimallaahu alla uu ku ogaalahay kuma oge weeye oo ilaahay uma qadarin fiihim ayaga khayran khayr la asmacahum ilaahay waa maqashii lahay xaqa oo simaca tafahumin ayaa ilaahay u maqashii lahay walow goor asmacahum alla uu maqashiiyo low laqadaro weeye waqad calima allah khayra fiihi ilaahay wuxuuba ogaaday inaan khayr ku sugnayne walow goor asmacahum alla uu maqashii lahay latawallow way ka jeesa lahaynu ilaahay walxaal hum ayaguna muxuuna kuwa jeesa yihiin latawallow way jeesa lahaynu ilaahay walxaal hum ayaguna muxunuuna kuwa jeesa yihiin qabuulkiisa oo cinaad iyo juxuud ay waga jeesteen low laqadaro weeye ilaahay khayr inaan sugnayn ogaaday maba maqashii lahay weeye yaa ayuha aladiina diinka aamanu rumeeyanow istajiibuu ajiibow dha ilaahay lilaahi alla ajiiba warasuuli rasuulka ajiiba yaa ayuha aladiina diinka aamanu rumeeyanow istajiibuu lilaahi alla ajiibow dha ilaahay warasuuli rasuulkana ajiiba ilaahay iyo rasuulkiisa maxaa lagu ajiibayaa dhaaco weeye in la adeeco weeye qofkaan ilaahay iyo rasuulkiisa adeecin allama uusan ajiibin dhibna uma uusan dhigin ilaahay iyo rasuulkiisa ajiibow dha ilaahay idaa waktigii dacaakum ou idiin limaa shay yuxyiikum idin noolaynaayo oo idinkugu yeedho alle ama rasuulkiisa idaa dacaakum markuu idinkugu yeedho limaa shay yuxyiikum idin noolaynaayo waxaa idin noolaynaya amrudiinkaas weeye maxaa yeele diintu sababu alxayaati alabadiya weeye xayaato oo oon dhammaanaynin ayay sabab u tahay diintu maxaa yeele qofkii ilaahay diintiisa raaca oo waxa weeye ilaahay rasuulkiisa ku raaca wuxuu helayaa xayaato wanaagsan oo abadiyo ah ayuu helayaa waa xayaatul xayaatulaakhiro weeye maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay waina daara alaakhirata lahiy alxayawaanu low kaanuu yaclamuun daarta aakhirow dhah ilaahay ayaa xayaato oo rum ahu dhah ilaahay hadday dadku garanayaan marka wax naftiina noolaynaayo idaa dacaakum limaa yuxyiikumuu dha ilaahay maxaa yeele mar walba hadda ilaahay rasuulkiisu dadka waxay ugu yeerayaan wax markaasi noolaynayo oo nolol markaasi xayaato abadiyaa ugu sabab noqonayo weeye waa jannadii weeye waa iimaanki iyo la yidhi qaar waa qur-aankay dhaheen leannahu xayaatulquluub weye qur-aanku quluubta xayaatadooda weeye haddana waxaa weeye wahbihi najaasu min ahwaalidunya walaakhira qur-aanka waxaa looga korayaa ahwaasha adduunyo iyo midda aakhira weeye qaar wuxuu yidhahdeen xaqa oo dhan baa layskaga mutlaqan weye qaar waa yidhahdeen jihaadkaa loola jeedaa fii sabiililaahi marka intaasoo dhamma hadda waa iska imaakaraysaa waclamuu ogaadow dha ilaahay mu'miniinow waclamu ogaada ana allaha alla yaxuulu inuu kala teegaayo bayna almar'i ruuxa iyo wa qalbihi qalbigiisa inuu kala teegaayo waclamuu ogaadowdha ilaahay ana allaha alla yaxuulu inuu kala teegaayo bayna almar'i ruuxa iyo wa qalbihi qalbigiisa yafsilu baynahumaa weye bitasaariifihi ilaahay subxaana wa qalbigiisa iyo ruuxa ayaa alla kala teegayaa oo waa ku tasarufaya weye tasaariiftiisa iyo axkaamtiisa weeye waxay arrintaanu kinaayo ka tahay can kowni aqrabu lishaqsi min qalbih in ilaahay shaksigu uga dhow yahay qalbigiisa uu uga dhow yahay wa min qalbihi lidaatii qalbigiisana daatadiisa uu uga sii dhow yahay weye bal huwa wey aqrabu min asamci liluhuni aleyh degta iyo maqalkeedu ilahay uga dhow yahay wa min albasari lilcayni isha waxaa weeye aragtideeda iyo waxaa weeye meesha kaloo caadiga ayuu uga dhow yahay wa min alamsi liljasadi jidhka taabashadiisa ayuu uga dhow yahay shamiga oo sanka urinta ku jirta ayuu uga dhow yahay dawqa lisaanka ku jira uga dhow yahay marka hadda yaa waxaa lagu soo baxay xayluulo waxaana markaasi la caariye qaataa layidhi mushabahu bihigii isinkiisi oo xayluuladii ah mushabbihiyaana loo caariyo qaasa oo markaasi qurbiga ah waxaa la istiqaaqaa layidhi xayluuladii oo yaxuulu bimacnaa yaxuubay noqonaysaa waxayna ku imaanaysaa calى sabiili اsticaara atasbiixiya weye atabciya weye ilaahay markaa ugu yidhi subxaanau watacaala waclamuu ogaada ana allaha alla yaxuulu inuu kala soogaayo bayna almari ruuxa iyo wa qalbihi falaa yastadiicu an yumina qofku waxa weye inuu rumeeyo ma awood ama uu kufriyo weye ilaa iraadada alla mooye iyo waanahu alla ogaadow dha ilaahay ilayhi ruuxa maya waanahu ogaada ow dha ilaahay alle ilayhi isaga xaggiisa tuxsuna in soo kulminaayo iyo waanahu alle ilayhi isaga xaggiisa tuxsharuuna in laydinkood kulminaayo ogaadow dha ilaahay oo ilaahay subxaana watacaala acmaashiina uu idinku jaasinaayo in ah, khayran fa khayrun weye khayr hadday taa khayr weeye oo khayr baa laydinku jaasinayaa wa in sharan fa sharun shar hadday taana sharaa laydinku jaasinaya wattaquu ka cabsadow dha ilaahay fidnatan fidna ka cabsadow dha ilaahay fidnadaasoo laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay oo minkum idinka idinka mida khaasatan khaasnimo aan u asiibaynin waclamuu ogaadow dha ilaahay haddane alle ana allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabkiisa allihuu daran yahay inuu yahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wataquu ka dhowrsadow ilaa fitnatan waxaa laga wadaa sababa fitnatin fitna waa macaasida weeye maxaa yeele macaasidu waxay u sababowdaa linusuuli masaa'ibi dunyawiyati masaa'ib oo adduunye inay soo degto maxaa yeele macaasida hadda way badatay macaasidu markay badatay waxaa la arkowhayaa masaa'ib oo adduunyo oo kala nooca ah, oo cudur leh oo abaar leh oo aafo dhammaanteedle ayaa socota waxaasoo dhan waxa weeye asaru lmacsiya weeye ow asaru dunuub dunuubta aasaarteeda ama macsida wax ka dhalanaayo weeye ood waddanka lagu haayo masaa'ibtu waxaasay ka dhalanaysaa haddii la doonayo in ilaahay masaa'ibta naga qaado allaha loo soo noqdo oo dadka waxa weeye ilaahay ha loo tooba keeno haddii ilaahay loo tooba keeno ayaa ilaahay subxaana watacaala liibaantiisa la gaaraya maxaa yeele ilaahay waa tow dhahay watuubuu ilallaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun mu'miniinhu dhammaantiin ilahay usoo laabta waxaa xaqiiq ah markaas towdha ilahay inaad liibaanaysaan marka waxa weeye towba bacdigeed ayaa liibaan la helaaya ee ayadoo dunuubti iyo macaasidii wixii laysu cuquubeeyey oo laysu jarribay ayadoo waxa weeye la sii wado waxa weeye falaax lama helaayo taas ilaahay ma uusan yawooyin diinta islaamka iyo diinihii ka horreeyey oo ayaguna islaamka laguma sheegin taas haddana ilaahay meeshaan wuxuu noo sheegayaa musiiba hadday timaado tacumu saalixa wa daalixa qofka saalixa iyo qofka mufsidkaa kulligood inay asiibayso oo musiibatu dunya dadka inay camimayso laakiin aakhira markii la gaaro fa daalimu lidulmihi weye daalimka dulmigiisa weye ayaa loo ciqaabayaa adduunyada markii la joogase daalimka dulmigiisa ayaa loo ciqaabayaa gayru haalimkana waxa weeye liiqraarihi inuu ku koray ou ka aamuso weye uusan ka nahyi munkarka weye marka waxaa la rabaa in shaygaa la namiyo wattaquu ka cabsadow dha sunatan fitnatan inay idin asiibto weye sunadaasoo laa tusiibana aladiina kuwa aan asiibaynin dalamuu dulmiga falay oo minkum idinka idinka a khaasatan khaasnimo aanu asiibaynin bal waxaa weeye way camimaysaa iyay qayrkooda weeye sababtedeeduna waxaa weeye wixii waajibinaya oo munkara in la inkiraa la doonayaa waaclamuu ogaadow dha ilaahay ana allaha alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisa allihuu daran yahay inuu yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala qofkii markaas ka khilaafan ilaahay waa shadiidulciqaab weeye casharkeenna marka intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa taala waid qaala allaahumma in kaana haada huwa alxaqa min cindik bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo toddobaad oo suuratul anfaal ka mid ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aduu ugu dambeeyey waxaa ilaahay uuna soo yidhi ka dhowrsada fidno sababkeeda ka dhowrsadow ilaahay inay idin asiibto fidnadaasoo aan gooni oon asiibaynin kuwa daalimiinta ah oo dulmiga sameeyo idinka idinkamida ah, gaar ahaan aanu asiibaynin bal waxa weeye fidnadu markay timaado tacumu saalixa wa dhaalixa weeye midka saalixa iyo midka dhaalixa intaasoo dhan bay way caminaysaa marka fidnadaas iska ilaaliyow dha ilaahi subxaanau watacaala iska ilaalintana saan horuu soo sheegna casharkeenna horo waxa weeye in la inkiraa oo laga hor tagaa weeye oo dadkaas daalimiinta ah oo shu'migooda waxa weeye musiibada uu keenaayo iyo cuquubada in waxa weeye dulmigooda laga hor tago oo layska qabto ayaa la doonayaa saasay markaasay noqonaysaa oo layska ilaaliyo marka hadda daalimka waxaa weeye dulmigiisa ayaa lagu cuquubaynayaa midka aan daalimka ahayna markuu daalimkaas dulmiga uu samaynayo u qiro ou raali waga yahay ou ka aamuso kanuu nahyi waayo munkarka uu ka reeb waayo ayaa isagana lagu cuquubaynayaa xadiis macnihiisu ah ayaynaa jira waxaa weeye daalimku masalkiisu kamasali jamaacatin fii asfali markabin weye jamaaca masalkooda waa la too oo markab waxaa weeye meeshiisa hooso raacay weye midka waxaa weeye kayru daalimkaana asna jamaaca masalkiisa waa la too oo markabka meesha ugu sareeya raacay qoladii markaasi markabka meesha hooso raacay ay markaasi dooneen inay eh, goobta inay kharqiyaan oy dilaaciyaan weeye ay meeshaas iyo ka raadsadaan marka waxa weeye haddii nimankaas oo meesha aclaha saaran qolabatan haddii ay ka qaba waayeen waxay dooneen dhammaantood way hagaagsamayaan haddii hadda ah, qola ay dilaaciso qoladii kalna ay ka qabeen si biyihii soo galaan dadko dhan oo kuwada dhimanaya haddii waxa weeye arrintaas ka joojiyaane kuwii waxa doonay macsida doonay amase inay doonta farqiyaan doonay way korayaan kuwa kaleo ka nahiyana way korayaan weye cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu dhahay caalami caalimulumma ilaahay muminiinta wuxuu faray inuusan maaragtay aysan ku qorin munkar weeye bayna adhurihim weeye dhexdooda dhexdooda munkar lagu samaynaayo inuusan qirin aysan ka aamusin weye haddii waxa taas ay dhacdo ilaahay wuxuu ku camminayaa cadaabuu ku camminayaa cadaabku marka daalimka u asiibayaa hayru daalimkana waa asiibayaa weeye xadiisna nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yucadibu caamatow dheh bicamalilkhaasati ilaahay subxaana wa tacaala caamada ma adaabaayo bicamalilkhaasati kuwa maaragtaya khaaska camalkooda xataa yarawoy munkara bayna dhahraanayhim weye wahum qaadiruuna calaa an yunkiruuhu weye falaa yunkiruuh ilaahay waxau dhahay wou dhahay waxau dhahay xadiiskaas wuxuu ahay alla ma adaabaayo dadka maaragtaya si caama ilaahay cadaabi maayo cadaab caama ilaahay dadka ku ridi maayo waa weeye dad oo khaasa ah, dembi ay galeen cadaab caama uma buluusiyi maayo ilaa dadku ay ka arkaayaan munkarka oo dhexooda lagu samaynaayo ayaguna markaasi ay awood u leeyihiin inay inkiraan oo inkiri weyhaayaan haddii arrintaas ay sameeyaan oo ayagoo munkar la samaynaa ina arkaan munkarkii ay roobi waayaan ayaa uu ahay cadab allaahu alcaamata walkhaasata ilaahay wuxuu cadaabayaa dadka guud ahaan iyo khaas ahaan kuwa khaaska ayo dembiga la yimiyey iyo kuwa caamkaahayoo aan daalimiinta ahayn kulligood ilahay waa cadaabayaa waxaa soo arooray xataa idaa camat alkhabii'atu fi larli arlada haddii ee waxaweeye dunuub ay caminto kaana man shahidahaa fa ankara kaman qaada canhaa qofkii waxaa weeye dembigaas xaadira oo goorjooga meesha lagu haayo islamarkaasina inkira hadday yad ka inkiri karo yad ka inkira hadduu ka inkiri karo lisaanka ka inkira hadduu intaas waayo qalbiga ka inkira wax intaas ka dambeeya ma jiraan sida xadiiskana uu ahay kaana kaman qaada canhaa waxuu ahaanayaa qofkaasu qof meeshaas ka maqan oo kale waman qaada canhaa qofkii ka maqan dembigaas marka lagu samaynaayo farhalligahaa haddana raalli ka noqda kaana kaman shahudahaa wuxuu noqonayaa qof xaadirahoo goobjooga oo kale noqonaya xadiiskaa saas ahay maxaa yeele dunuubta la hurinaayo iyo dembiyaasha la gelaayo kuwa hadda ay ka mid yihiin waddanka la gelaayo dad ayaa waxa weeye ayagoo dhex jooga ayaa inkiraayoon raalli ka ahayn dadkaas waxay ka dhigan yihiin dadaan weligoodba meeshaas aan joogin oo waxba aan loo qabanayn kuwa waxaweeye dibadaha ka jira oo waxa weeye taakulaynaayo baadilkaas oo amba qarashka bixinaayo amba xoolaha lagu taakulaynayo amba af bixinaayo ama wax walba masala ka bixinaayo si dembigaas loo sameeyane ayagoo dhexda ka joogay ka dhigantaa wey axaadiis fara badanaa ku soo arora wey marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala ka dhowrsadayna ilaahay sabab sunnadeeda sunna sababkeeda oo aan si gaar u asiibaynin dadka dembiga galay waclamuu ana allaha shadiidulciqaabi wal ilaahay haddana waxaad ogaatiin ilaahay shadiidulciqaab inuu yahay waa markaasi tahdiid adag baa meeshaas ku jira wadkuruu xasuustayna ilaahay id wakti antum idinku qaliilun kuwa yar aad eedeen mustadacafuuna oo la laciibsado fil arli lagu laciibsado fakhaafuuna xaal aad ka cabsanaysiin an yatakhadafakum unnaasu dadku inay idin dafaan faawaakum deeedna alla idin dumay waayadakum alla idinku xoojiyey binasrihi nasrigiisa warasaqakum alla idin arsuqay min adayibaati shayaalo dhiiba idinku arsuqay lacallakum inaad tashkuruun aad shukritaan aayadda aynu meeshaan ka gelayno waa manna ilaahay subxaana wa uu ku mannaysanaayo rasuulka calayhi salaatsalaam iyo asxaabtiisa weeye aayaddanna waxay soo degtaa lidi qaswadii beherka bacdigay soo degtay waxaana lagu ishaarayaa wixii beher dhacay iyo ilaahay subxaana wa maqaamka weyn oo rasuulka calayhi salaam asxaabtiisa uu siiyey sida ilaahay subxaana wa tacaala uu gargaaray alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wadkuruu xasuusta muminiinow id waqti antum idinku qaliilun kuwa yar aad heedeen maxaa yeele eh, muslimiintu waxay ku bilowdeen yaraan bay ku bilowdeen aad iyo aad bay u yaraayeen musalcafuuna oo haddana la laciifsado oo la dilaysto weeye musalcafuuna oo la laciifsadow dhah ilaahi subxaana watacaala oo dad waaye yar oo la laciifsada fil arli arlada dhexeeda lagu laciifsado arladaana waa arlu makaa layidhi markii maka la joogay muminiinta waa la laciifsanayey takhaafuuna xaa aad ka cabsanayseen ow haddana ilaahay an yatakhadafakum annaasu dadku inay idin gafgafaan oo gaaladu ya'khudakumuu kufaar weeye bisurcatin gaaladu maaragtay waa si surcaan ay idinku qabsadaan faayaakum dabeedna alla idin dumay ilaahay muxuu idin dumay madiino oo waa tii rasuulka calayhi salatu salaam ee asxaabtiisa hijradii la faray oo loo rogseeyey faayaakum alla idin dumay oo idinka kaxeeyey meeshii laydinku gumaysanayey waayadakum alla idinku xoojiyey binasri nasrigiisa gargaarkiisa maalintii beder oo waxa weeye nasriga ilaahay muuminiinta ku xoojiyey waataan soo maraynaye malaa'igta ayaa ka mid ahooda ilaahay uu ku siyaadiyey warasaqakum alla idin arsuqay mina dayibaati shayaalo oo diib ah oo waxa weeye wanaagsan ilaahay subxaana watacaala idinku arsuqay waxaa laga wadaa qaniimadii laga helay beder oo markaasi qaniimadkii ugu horayso gaalada laga qaataa heelay ilaahi wuxuu yidhi subxaana watacaala waa yadakum alla idin xoojiyey binafsii nafsigiisa warasaqakum alla idinku arsuway min adayibaati shayaadiiba lacallakum inaad tashkurunshukitaan ah, maxaa yl nimcada ilaahay waa lagu shukriyaa nimcada haddii lagu shukrina way ziyaadaysaa maxaa yeela lain shakartum laaziidanakum ul ilaahay walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddii aad shukritaan waa idin ziyaadinayaa eh, haddaad kufritaanna oo nimcada alla ku kufrisaane cadaabkaygu waa shadiidow dha ilaahay sidaasuu dha ilaahay marka waxaa layska dalbayaa in nimcadaas weyn lagu shukriyo oo qof kasta oo mu'mina nimcadu ilaahay uu siiyo ilaahay subxana watacala inuu ku shukriyo markay haajireen ayaa waxaa la amray dagaal la amray mu'miniinta markay haajireen dagaal ayaa la amray baalii dagaalkii markii la amray waxay ka tageen tijaaradu way ka tageen idan dagaal hawlihii soo galeen jibsigooduna wuxuu ka ahaa baa layidhi oo ilaahay uu ka siiyey qaniimadaas weeye maxaa yeele xadiis ayaa nabigoon wuxuu dhahay ah, jacila risqii ayuu dhahay nabigu taxta dili rumxi jibsigayga waxaa la yeelay warankeyga harkiisa hoostiisa ayaa la yeelay marka haddii asxaabu rasuulillaahi jihaadkii u jihaysteen waaweeye jibsigoodii wuxuu ka yimiday xagga qaniimada jihaad u jeesteen maxaa yeel qofka jihaad ku jiraahu tijaaro iyo markaasi xoog uma helo yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyanow laa takhuunu llaaha allaha khiyaaninaw dha ilaahay warasuula rasuulkana ha khiyaanina wa takhuunuu walaa takhuunuu ha khiyaanina ammaanaatikum ammaanooyinkiina ha khiyaanina walxaal antum idinkuna taclamuuna kuwa ogsoonaatiin aayaddan waxaa markaasi loo teedigayaa khiyaano in la sameeyo nooc kasta ahaata weeye ilaahay rasuulkiisa la khiyaano dadka kaloo mu'miniintaa la khiyaano khiyaano ayaa layska reebayaa ilahi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow laa takuunu llaaha allaha khiyaanina warasuula rasuulkana ha khiyaanina wa takuunuu walaa takuunuu ha khiyaanina ammaanootikum ammaanooyinkiinna waxa laydinku aaminay ee diin iyo adduunyaada wal xaal antum idinkuna taclamuuna kuwa ogsoon aayaddan hadda marka waxaa weeye intaanan macnayada u gelin waxay ku soo degtaa layidhi nin la dhihi jiray abii libaadata marwaan ibni cabdilmundir nin la dhihi jiray ayay ku soo degtaa layidhi ninkan rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa waxaa uu u diray baa la dhihi jiray bani qurayda ee yahuuddahay markii la dhamay rabay oo markaasi laisku hareereeyey yahuuddii markaasi la laayay ahaayeen si nimankaanu xukunka rasuulka calayhi salaatusalaam ay ugu soo degaan ay isu dhiibaan markuu u jabadey la shawireen baa layidhi oo saana la yeelahay yidhaahdeen markaas waxa u ishaaraa layidhi in la gowracaayo oo gacantiisa ayuu waxaaweeye gurunta ina saaray sida qofka markaasi wax la biray ha u ishaaraayo ayuu ishaara baa layidhi waxaana u wacnay baa lii ciyaalkiisii iyo maalkiisi ayaa nimankaas dhex yiilay markaasuu xoogaa intaas ayuu waxaaweeye oo u wujagabay baa layidhi arrintaas marka waxay noqotay khiyaanay noqotay maxaa yeele sirta nabiga calayhi salatsalaam ayuu markaasuu kashifay marka meeshaas ayaa waxaa weeye muuminiintoo dhan iyagoo laysku jamcinayo ayaa sidaas la yidhi marka hadda laakiin ninkaas qaaskaa usoo degtay qisadaasuna aad iyo aaday u dheer tahay oo rasuulkeenna calayhi salaatuwasalaam wuxuu shiray baa layidhi u hareereeyey nimankii layidhaha bani qurayda labaatan iyo shan maalmood ayuu hareereeyey sanadkubana waa la sheegay marka markii arrinta ay ku daraataa yidhi ninkii ra'iiskooda ahay ayaa istaagay baaliin oo la dhihi jira kacab ibni asad markaasu wuxuu bandhigaa layidhi inay rumeeyaan ay iimaan la yimaadaan ilaan dhibaatay ku jiraan kolkaasu wuxuu dhahay yaa macshara yahuudow dhah yahuud jamaacadeedii qad nasarat bikum min alamri maa taruuna amarka waxaa idinku jira waxaad arkiisiin aniguna waxaan idin bandhigayaa arrimo oo saddexa ayaan idinkaa bandhigaya qaatow dhahay markaas ah, midii aad doontiin saddexdaas markaas wuxuu yidhi waa maxay markaasa wuu yidhi ninkan ayaanu la mubaayacoonayna nabiga ugula jeeda calayh salaatusalaam waana u rumaynaynaa walaahi ilaahay waan ku dhaartay ayuu dhahay waxaa idin cad inuu nabina yahay mursalna u yahay ogtiinu dheh waana midka kitaabkiina aad tuwalaysiin haddaan annagu run isu sheegnow dheh marka waxa weeye markaad saas samayseen dhiiggiina waa nabadgelayaa maalkiina waa nabadgelayaa awlaadiina iyo haweenkiina waa nabadgelayaa markaasay gaasaanka ku dhufteen yahuudi markaasuu wuxuu dhahay kaalay hee marka waxaweeye waxaan maaragtay lay haynaa ilmahaynaan lay haynaa naagahana waan laynaynaa kabacdi maxamed iyo asxaabtiisaanu tegaynaa annagoo rag ah oo seefku noo siibantaha gasha nooga baxsan tahay gadaal waxaan uga soo tagnay ma aan la arago ilmo iyo naago iska soo laynay maalka iska gubnay oo nimo aan waadanayn ah ilaa inta annagoo maxamed nala kaxuminaayo markaase waxay yidhaahdeenaa layidhi waayo ayku lanaa dhexgaadnaa inaan wanisayna oo haawa nolol xaggay noo taala markaan ilmahayna iyo naagahayna layni maxaa nolol nolol noo taalla ilmaheena ayaa kaliyaa noloshaysane markaasu wuxuu dhahay baa layidhi leyladaanuw dhahay waa leylo oo sabtiga ah. caawa habeen sabtiga waaye waxaana laga yaabaa maxamed iyo asxaabtiisu inayna aaminaan maxaa yeele yahuuddu waxay tacyiimin jireen sabtiga weeye markaasu waxay dhahay bifaysooka soo dega waxaa laga yaabaa inaanu waxaweeye wax ina u gambanno iigo iska kaama malaysanayn inaan wax ka dinno markaasay uga idhaahdeen ooma sabsiga inaan fasahaadinayno sabsigaan farmayjir inaan fasahaaginayno waaasha ogtiima yidhaahdeen dadkii sabsiga khilaafay oo tacdiimi waayey in la nasaxo waad ogtihiine way yidhaahdeen rasuulka ha loo diro qof ha loo diro erga ha loo diro oo ha la yidhaahdo ninka la yidhaahdo abaalubaabata inuu noosoo diro saan isheed u weydiino ninkaasaa ayagaa la dhiiro la deganaa jiray markaasaa ninay soo direen ninkii waxa yidhi waxaan rabnaa ninka la yidhaahdo abuulibaadata in naloo soo diro nabi abuulibaado diraa layidhi markay arkeen ayaa raggii isoo istaageen baa layidhi naagihii iyo carruurtu xataa waxaa weeye way isku kaceen baa la awogoo ooyaayo oo markaas abuulibaado wejigiisa ku ooyaayo markaasaa waxaa layidhi u dilcay baa layidhi markii naagihii ku eeyeen raggii o dhan way istaageen la dhibaataysan yahay oo meeshaan waxaa weeye shan iyo labaatan maalmood ku dhowaad waxaa weye dhusays lagu jiro meel wax laga cunana a la arago magaalada dhami la hareereeyo meel loogaga baxa la'ya markaasay haya abaalibaadow ma ra'iyeynaysaa inaan xukunka maxamed aan ku degno markaasuu nacam ah waxa waxau ishaaraa la yidhi dilintiisa uu ishaaraa layidhi in la dawacaayo xukunka hadday ku soo degaan inaan la dayhin abuu lubaaye markaa arrintaa ka sheekeyna waxay dhahay ilaahay waan ku dhaartay waxay dhahay labadayda cagood intaysan noloshooda ka dhaqaaqin labadayda cagood intaysan noloshooda ka dhaqaaqin ayaan waxaan gartay buu dhahay ilaahay iyo rasuulkiisa inaan khilaafay oo aan khiyaano aan sameeyey markaa arrintan markaa u sheegay marka abuu lubaaye waa tagaa layidhi waddo ayuu qaada layidhi si hore aan haynin rasuulka calayhi salatu salaam uma tegin baa layidhi wuu isku xigaa layidhi masjidka tiirkiisa isku xigaa layidhi kii sameeya markaas waxau dhahay ka guuli maayo makaankeyga walaa inta ilaahay iga tooba aqbalaayo wixii aan sameeyey khabarkiyaa nabiga gaara la yidhi alayh salaatuasalaam waxaa la yidhi abulibaada ninkii ahay wuxuu ku xihan yahay masaajidka tiirkiisuu ku xihan yahay meeshaas ayuu ku xihan yahay marka nabi waxau dhahay hadduu ii imaa lahay lastaktartu lehyou dhahay nabu waa u dhaafi dalbi lahay laakiin haddee isagu saa sameeyey isagoo aniga u imaanin kiila uu isku xiray anigu kama furaw dhahay rasuulka calayhi salaatsalaam ilaa intii ilaahay ka tooba aqbalay abulubaaba marka meeshaas ayuu joogaa layidhi isagoo geedkaas ku xiran baa layidhi lix habeen ayuu ku xiray baa layidhi taariikhdan dhowr iyo toban habeen ilaah waxaa yidhi indhihi ou ka dhacaa layidhi waxaa layidhi basarkiisi waa tagaa layidhi dhigihii xataa waa ka dhaceenaa layidhi haweentiisa ayaa imaa jirtaale waktiga salaada markaasay waxaaweye salaada ayay xarigga uga furi jirtaa dana waa jirta markaasaa tawbadiisi soo degtaa layidhi guriga umusalama dhexdiisa ayaa tawbadiisi soo degtaa nabigoo jooga calayhi salaatusalaam waqti oo saxarana ay tahay oo oo waxaa weeye waqti habeena ay tahay markaasuu istaago isagoo qoslaaya rasuulka calayhi salaatusalaam markaasay umusalama waxay dhahday maxaad ku qoslaysaa alxaka laahu sunnata oo ilaahay ka qosliyey markaasuna waxau dhahay abuu lubaadaa towbadiisii la aqbalay markaasuu umu salama wuxuu tihi sawada saaray maya rasuul allow markaasuna nabig waxau dhahay haa haddaad doonaysid markaasuu waxay istaagtaa layidhi umu salama qowladeeda albaabkiisa istaagtay waxayna aheedaa layidhi aayatulxijaab intaysan soo degin oo dadku waxaweye haweenka raggu isu gelgelaayeen markaasuu waxay tiri abuu libaado bishaarayso toobadaada ilaahay waa aqbalay markaasaa waxaa weye dadkiiaa usoo degdegay inay xarigga ka furaan markaasuu dhahay layga furi maayo ilaa rasuulka uga furaayo gacantiisa iga furaayo subaxdii markii la gaaro ayaa nabigu ka furaa layidhi marka xisaabkii markuu ugu daraaday nimankii layidhaha bani qurayda waxaa weeye waxaa layidhi maaragtay way adeeceen baa layidhi xukunka nabigu inay ku degaan wayna hogaansameen ah, marka waxaa dhexdooda xugmiyaa layidhi saxaabiga layidhaha sacad ibni mucaad waxayna ku xugmiyaa layidhi masjidka nabiga calayhi salaatu salaam ayuu ku xugmiye baa layidhi oo meeshaas ayuu joogay baa layidhi isagu maxaa yeele meeshaas ayaa waxaa looga sameeye a layidhi khaymad ayaa looga sameeyey sacd ibnu cubaad maxaa yeele waxaa dhacay baa layidhi sacad ibnu mucaad waxaa ku dhacay baa layidhi intii waxaweye nimankaas la hareereynaayey ayaa ganuuno ay soo geneen ayaa meel halbowla ooga dhacday meeshaas ayaa marka waxaa weeye ayaa xanuun ayso laga daadaaweyna wuxuu la marmarinayay daawitaasa ma jirin markaasaa waxaweye halkaas haweenaad ku daaweynaysaan markii waxaweye uu soo xaadiray oo waxaweye nimankii yahuudda ahay ay yimaadeen ayuu rasuulku waxau dhahaa layidhi alayhi salaatusalaam qumuu lisayidikum uu dhahay sayidkiina u istaaguu dhahay rasuulka alayhi salaatusalaam markaasay istaageen baa layidhi markaasay waxau dhahay baa layidhi iyagaa waxay yidhaahdeen markuu u horayso rasuulka ilaahay amarkaaga ayaa waxaa u dhahay rasuulka ilaahay amarkiisa adigoo kuu xil saaray waxuuna kuu xil saaray inaad maaragtay annagana xugmiso markaasuu sacad wuxuu dhahay baa waxaan ku xugminayaa haydinku xugminayaa ragga in la laayo maalkana la qaybsado iyo caruurta iyo haweenka la qaybsado ayaan ku xugminayaa markaasuuna waxau dhahay waxaad ku xugmisay xukumka ilaahay todobada sabo ka hor uu xugmiyey sidaasaa markaasaa banu qurayda waa kii la laayay ayaga cudraa laga dhigay ayaga marka waxaweye waxay ka waramaysaa arrintaas laakiin waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusaad wey ilaahay markaas suu dhahay yaa ayuha aladiina diinka aamanu rumeeyanow laa takuunullaaha allaha khiyaanina warasuula rasuulkana ha khiyaanina wa takuunuu walaa takuunuu ha khiyaanina amaanaatikum ammaanooyinkiina ha khiyaanina maxaa yeele sir haddii lagugu aamino oo wixii ay jir yihiin in la qariyo ayaa la doonayaa haddii aad fidisana waxay noqonaysaa khiyaanay noqonaysaa walxaal antum idinkuna taclamuuna aad ogsoontihiin oo arrintan markaasi shir inay tahay ogtihiin weeye ha khiyaanin u dhah ilaahi subxaana watacaala haddana alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waclamuu ogaada ma amaalukum maaliyaalkiina iyo wowlaadukum caruurtiinu fidnatun fidna inay yihiin maxaa yeele hadda ninkan abuubuliwaaba la yidhaahdo khiyaanadan wuxuu u sameeyey maalkiis iyo awlaadiisa ayaa bani qurayda dhex joogay marka maadaama nimankaanu maal iyo owlaad ay haayeen oo jirisl ahaayeen asagoo halkaas fiirinaayo ayuu khiyaano sameeyey marka waxaweeye owlaaddu iyo maalku waxaweeye waa fidno iska ilaalsoo dha ilaah oo yuusan idinka sarfumin umuurul aakhira weeye maxaa yeele awlaadda iyo maalka haddii loo sameeyo ama lagu sameeyo waxaan ilaahay raalli ka ahaynin khatar baa lagu gelayaa annamaa amwaalukum maaliyaalkiin iyo wawlaadukum awlaadiin ogaadow ilaahay fitnatun fidna yihiin fitnatun lakum weeye saada can umuuri alaakhira weye umuur aakhirooyinka jeedis wa allaha allana ogaada cindahu agtiisa ajrun ajir inuu yahay ajirkaas cadiim oo weyn ajirka ilaahay agtiisa yaalayo ajir weyn uusan idinka tegayey oo usan idinkaga baxsanin bimuraacaati alamwaali walawlaad Ah, adinkoo ilaaliya maal iyo ilmo isdhahayo yaan ajirka ilaahay agtiisa yaa laydinka tegi wal khiyaana liajrihim iyo owlaada daraaddeed oo khiyaano loo sameeyo ajirka ilaahay agtiisa yaalasaa idinkaga tegi ah, dhibaatadaasaa ka imaanaysa maxaa yeele in adduunyo keliya lagu sii jeedo oo daacada ilaahay laga tago waa arrin foolxumaa weeye aayaddan hadda inmaysanka gelaynane waa aayadda toobadiisa soo degtay ilahi wuxu uhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyanow in tattaqu tattaqullaha allah haddaad ka cabsataan ood ilaahay u soo noqotaan daaca aad la timaadiin amarka ilaahay aad farteentaan waxa allaidinka riba aad ka hartaan yaa ayuha aladiina diilka aamanu rumeeyenow in tattaqullaha allah haddaad ka cabsatiinow ilaahay yajcal lakum alla wuxuu idin yeelayaa furqaanan kala saaridowdha ilaahay baynakum wa bayna maa takhaafuuna adinka iyo waxaad ka baqaysaana ilahay idin kala saaraya markaasaad ka kooyeysaa in tattaqu llaha allah haddaad ka cabsatiinow ilaahay yajcal lakum alla wuxuu idin yeelayaa furqaanan kala saaridow ilaahay oo adinku waxaad ka baqaysaan ayaa ilaahay idin kala saarayaa koosaas ayaad ka koraysiin wayukafir alla waa asturayaa cankum xaggiina sayi'aatikum xumaanyaalkiinu ilahay idinka asturaya haddana ilaahay subxaana wa sayi-aatkiinu idinka asturaya cabsida ilahay qaytimaada oo horta waxaa weeye qofku hadduu alla ka cabsado isaga iyo waxa uu ka baqaayo ilaahay baa kala saaraya oo taqwadaasaa keenaysa haddaad ahlu taqwo a tahay wixii aad ka baqayso ilaahay subxaana watacaala tacaala ayaa idinkala bixinaya wey haddana alla wuxuu astirayaa sayi-aadkiin oo ilaahay oo alla waa tirayaa wey ah, alla waa tirayaa howdha sayi-aadkiina ayuu astirayaa weye wayakfir lakum alla waa idiin dhaafaaya haddana ilaahay dunuubkiina ayuu idiin dhaafayaa wayakfir lakum alla waa idiin dhaafayaa dunuubkiina wallaahu alanu dulfadli fadli alluhu u saaxiibiyo walcadiimu weyn ilaahay subxaana watacaala fadli weyn ayuu haystaa oo wax walba ilaahay isagaa ku tafallulaayo wax walbaa ilaahay idin samaynaya haddii ilaahay taqwadiinsa laydinka helasa weeye wadkur xusawda ilaahay shaydka muxamedka aw id wakti yamkura ay tahagarsahayeen bika adiga alladiina kuwa kafaruu ku keer ilaahay liyusbituuka inay ku xiraan oo ambase yaktiluuka ay ku dilaan oo ambase yukrijuuka ay ku bixiyaan intaas ay kugu hagaagsanayeen wayamkuruuna way ku hagaagsanayeenowdha ilaahay llaahu ayagana alla hagaagsanaayo ilaah waa makrigooda ku jaasinaayey wallahu allana khayru khayrulmaakiriina inta wax hagaagsata allahu khayr weeye oo markaasi waxa weeye ugu ogaal badan ayaddaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaana watacaala uga waramaya rasuulkiisa hagarkii iyo dhagarkii ay ku sameeyeen markii rasuulku calayhi salatusalaam mase uu ka haajiraayo agteeda markay mushrikiintu ku shirayeen muuse layidhaha daarunadwa arrimihii ay ku dhaqaaqeen waxyaabihii ay go'aamiyeen haddana naftiisa calayhi salaatuasalaam waxba ay ka tari waayeen ayaa ilahi uga warramaya aayaddaa marka waxaa weeyaa layidhi tawkiih linicmatillaahi calaa nebiyihi xasuusin weeye oo ilaahay nimcadiisa oo nebigiisa xasuusinaa nimcada uu siiyey markii waxaa weeye ilaahay uu ka soo warramay oo soo xasuusiye mu'miniinta nimcada ugu nimceeyey oo ilaahay uu dhahay wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fil ardi mhrigu waxa weeye alixtiyaal calaa iisaali miri filqey weeye haddii warkaan marka xooga aynu ka bayaana iyadani waxaa la yidhi quraysh quraysh waxaa la yidhi waxay garteen baa la yidhi markii as ay islaameen ansaaru oo waxa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam maka waxaa u imaan jiray dad oo la mubaayacoonaayo oo ansaar ka yimiday oo madiine ka yimida u imaan jiray oo toosay nabigu u imaan jireen rasuulka alayh salatsalaam ayay mubaayaca la samay jireen markaasay dhulkooda ku laaban jireen ayagoo islaamay ayay laaban jireen baa liidhi marka waxaa quraysh waxay ogaadeen baa liidhi haddii ansaar ay islaamto rasuulka calayhi salaatsalaam arrintiisu inay weynaanayso oo haddana waxaa weeye sha'nigiisu ou daahiraayo banaanka imaanayo marka waxaa kulmay baa layidhi jamac oo kufaar quraysh ka mid ah waxayna ku kulmeen meesha la yidhaha daaru nadweyga yidhaahdo sida haweye show u sameeyaan oo amarka nabiga calayhisalaatusalaam uga showraan waxaana madaxdooda eeday nin la dhihi jira cutba iyo shayba oo ibna rabiica iyo abujaal iyo abu sufyaan iyo ducmata ibnu cajay iyo nasar nalar ayaan dhihi laha lxaras iyo abulbuxtiri ibnu hishaam iyo zamcata ibnulaswad arrintaasay markaasi shuur ka sameeyeen waa mid baa la yidhi ibliis asagoo suurad nin shayku nasjiya tiisaa wata markay arkeen waxay yidhahdeen maxaa tahay markaasuu dhahay nin odayahoo masjidka yimidaan ah waxaana maqlay kulanka meesha aad ku kulanteen waana doonayaa inaan idinsoo xaadiro oo waxa weeye ra'yiga heylaysiina ra'yiga qaada kiina igu naseexeeyo soo gala yidhahdeen markaasuu baarlamaankoodu galay marka waxa weeye aaraa fara badan ayaa markaasaa laysku tuurtuurayoo ninba waxa uu soo jeedin doonaa ra'yi ayuu soo jeedinayaa ibliis isaguna waxa weeye isagoo ninkaas nabdiga isku shabahayo ayuu meeshaasay shirgudoon ka ahay balse haddii ilaahay yidhaahdo casharkan aayadatan waxaa weeye haddii ilaahay yidhaahdo casharkeenna dambo ayaanu ku bayaaninaynaa oo aan ku dhammaystiraynaa marka casharkeenna intaas ayuu noo joogayaa wallaahu subxaanahu wa taala aclam wasalaamu calaykum